bismi illaah alxamdu lilaah salaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd casirka naasirkii boqol soddon iyo sagaal wuxuu kamid yahay casharadii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku jirnay kitaabu ulfaraa'il waxaynu maraynay tawriitu dawil arxaam tawriitu dawil arxaam masala khilaafiya bayna alfuqahaa'i ilkibaar aimada waaweyn iyo xoogaha ku khilaafsan dhaxalsiintooda iyo inaan awalan man hum dawul arxaam dadka dawul arxaamyaa waajar waxaaweeye qaraabo maysila dhagaatayaasha yeeshe ama ahlulfuruud iyo xasaba midna ahay maydkii qaraabay leeyihiin alfuruudna ma aha alfuruud almuqadaratu fii kitaabi illaahi kuma jiraan xasabana maaha sida abtigii oo kale ama habaryarkii oo kale ama eedadii oo kale ama gabartaa dhashay ilmahay dhashoo kale awowyaalkii hooyada iyo dhalay marka dadka dadkii dad qaraabo ay maydkii ka danqanayeen xunbay leeyihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam alkhaalatu bimansilati lum um habaryar hooyeyda darajatu marka haddii hooyo la waayo hooyada baa ilmihii loo geyna qofkii markaa maryar ahay ee hooyo la darajo ahay qofkii ahlu faradkiina kuma jirto casabadiina kuma jirto haddaba waxa loola maayo muranka dhiciya waxaw markii casabii ahlu faradba la waayo mayd baa meeshaan yahay tarikana waa ka tegay ahlu farad meeshii ma casabada ma isuga jeesto hantiydii markaa waxaa ku loolamaya labo baytu maalilmuslimiin iyo dawlarxaal labadaanaa ku dooreysa markaasaa alfuqahaa ulkibaar alimaamu shaafici raximahullah walimaam maalik ibni anas wa abuu xaniifa wa axmed ibni maxamed ibni xambal raximahumullah khilaafka ale asxaabta kasoo bilaabana ayaa qolana waxay leeyihiin qofka markii loo waayo dadkii shareecadu sheegtay ama ahlu farabnimo ama xasabanimo lagu sheegay waxaa dhexlaya baytulmaal kalsadii waxaa loo gelinaya baytu maalilmuslimiin qaarna waxay leeyihiin maya dawlaxaan baa dhacay marka sheekha waa uu dadaalay markii horeba warxaan buu taxriifiyey ka gadaal khilaafkii jiray buu sheegay ka gadaal tarjiix buu sameeyey labada masale kee rajaxan waxaa rajaxan dawlarxaam in la siiyey baadulabaa markii baytulmaalka la geyn lahaa in dawlarxaam la siiyo ayuu rajaxay qolka casharka maanta arrimahaasu ku saabsan almaadatu haalihata cashra maadada saddex iyo tobnaad fi tawriifi dawil arxaam qaraabada kuwa uu saaxiibka ah dhaxal siintooda gudaheeda imada fi tawriifi dawil arxaam raxim qaraabow gaalibana waxaa lagu idlaaqaa qaraabada nabtiriyo ahay dhankaas ee qaraabo qaar dambanima ku timid laakiin labadaba raximnimadii waa galay almaadatu thaalitata cashra maadada saddex iyo tobnaad i tawriisi dawil arxaam qaraabada kuwa u saaxiba kuwaas maxalsiintooda maxalsiintaas gudaheeda ayay maadada ku saabsantay marka hore iyadii aan barana man hum waa kuwe dawul arxaam dawul arxaam kuwa la yidhaah waa kuwe man hum waa kuwe dawul arxaam kuwa la yidhahdaa kuwo zawul arxaami raxibnimada kuwa saaxiibka hum ulaaqaarin waa xigta meydkii xigta oon dadka ula sumaynay uga dhow noloshii noloshiisii uu ku anfacayo iyaguna ay ku anfacayo noloshii oo intuu noolaa meydkan dadka waxbu tarjumo waa dhaqaalayn jiray iyaguna waa dhaqaalayn jiray hadduu dhintayna geeridiisii waxaanu dishay dawl arxaam hum waa xigto alladiina aqaarib anan laysu ahayn min dawil furuud farabyaal dadkii uu saaxiibka ahaa ka mid maaha walaa min alcasaba casabadii dhexdaysay maydkaana maaha labadii midna kuma jira xilnimadii waa la wadaagaano qaar baa ka fog casabada oo masalan adeer yaabtay abdi adeerka casabuu noqonaya ama adeerkiisii fog baaba noqonay ama in adeerkii baa noqonaya casabo ama intaba ninka fog baa noqonayo afar iyo shan iyo lixkaad kala tirsataan ee wax kaa xiga la waayo casabanimu kuu dhaxlaayo laakiin kan habtiyi hooyo la dhalay ama midkaan awooda hooyada dhalay ama gabadhaadii ilma helay ama kuwa in adeertaada waa dad qaraabo ah laakiin kuma jiraan alfaramkii iyo casabadii midna kuwaasaa dawlorxam layida kalkhaali habtigii wey waalkhaalati habaryartii wey waalcamati eedadii wey wabinsulxami adeer gabadhiisii wey wabni lukti walaasha wiilkeedii wey abti baad u tahay wa bintu lukti walaasha gabadheedii wey waka awlaadi gablihii la dhalay ilmahoodii wey wa kullu qariibin mid meydka u dhow kulligiis wey laysa biwaarisin mid dhaxalgalaayana aanan ahayno an ahlu farabnima kula xalgelin axsabarnimaana kula xalgelin kuwaasaada wulaxaam la yihaah marka la waayo labadan qolo ahlu furuudi iyo casaba markii la waayo oo ay yimaadaan dawlaxaam iyo baytulmaal xolihii baytulmaalka maa la gelina ma tadawada xamaa la siinaa wa kullu qariibin mid la kulligii wey laysa biwaaritin mid wax dhexlaaya aanan ahayn sababkuna waxaa wey liannahu qariibkan laysa min asxaabi ilfuruud faradyaal dadkood ka mid maaha walaa min alcasaba casabayaalna ka mid maaha maysiixituuyi xukmu tawriifihim kolka kuwa dhaxalsiintooda xukunkeedii khilaaf ka dhacay qadiidnimadiisaana xukmu tawriifihim dawlarxaam dhaxalsiintooda xukunkeedii ikhtalafa waxaa ismaan dhaafay fii tawriifi dawilarxaam qaraabada kuwa u saaxiiba dhaxalsiintooda gudaheeda maan dhaafay ama ukhtulifa waa la maan dhaafay fii tawriifi dawilarxaam raximkuwa saaxiibka dhaxalsiintooda gudaheedii baa laysku maan dhaafay oo faqaala bacdun qaar waxay yidhaahdeen min asaxaabati ka mida wataabiciina ka mida walaa-imati imaamyaal ka mida waxay ku tageen bicadami irfihim inaan dawaxan la dhaxalsiinin dharag badan ku tageen qaarkooda saxaab yahay qaarka kale taabiciinta asxaabta wax ka baratay qaar kale aimadii madaxdiisiinta fiqiga cilo maxay ka dhigeen qolada ciladooda quruxdooda arag ah ilaahba hadduusan dhaxal gelinin maxaa la oranayaaba yihaad midda labaad waxaa dhaxalka la yihaah naawil baa makhluuq loo wakaashay ilaaha khaaliqaa tawaliyey nabigana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam in allaha acdaa kula dii xaqin xaqa alaa laa wasiyata liwaarihin marka maadaamuu ilaah maamulay dhacalkii ousan makhluuqba u wakaalanin la lalambiyaa wala almursaluun wala almalaa'ika walaa baqiyati albashar ilaahba hadduusan dhacal siinin warkood ma noolo wey nimankaa ciladoodii waa odahay tashriic lama hayo haddaan eebaba jidaynin dhacalkiina uusan ka qeybgelinin awalna isaguu maamulay fariidata min allah ilaah uu qadaray arka wuxuu mudnaa uu siiyey uusan ku darin waxba uma yaalaan raalli ha noqdeena liana allaahi iba weyne tacaalaa iba korahaye lam yuwarifhum dawlarxam ma dhaxal siin bikitaabihi iba weyne kitaabkiisii gudihiisii kuma uusan dhaxal siinin faqad tawalla iba weynaa maamulay tacaalaa iba weyne korahaye qismata tarikaati hantidii laga tegay qaybinteeda eebba weynaa maamulay binafsi asaga eebbaa nafsiisa ayaa maamulay fii kitaabihi eebba weyne kitaabkiisa qur-aanka gudihiisa ayuu ku maamulay kitaabkii alcasiizi sharafta lahaa kii ah aan la loodin karin far aan la gelin karin wax lagu dari karin wax laga dhigi karin inaa naxnu najalna dikra wainaa lahu laxaafiduun inahu lakitaabu casiiz laa yaatihi albaaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin camiin kitaabun xukimat aayaatuhu huma fusilat min ladun xakiimin khabiir kitaabkii sidaasaa gulihiisa dadkan dhacalkoodii laguma sheegin fii kitaabihi eeba weyne kitaabkiisa gudihiisa kitaabka alcasiizi qiimiga badnaa waa tiili aan la loodin karin aan dabcaynin wax lagu dari karin wax laga dhimi karin waa mucjiza khaalida ilaa yowmi iddiin faxasanahaa ilaah waa koobay tarikadii wuxuuna ku koobay wixii maydba ka tegey fii asxaabi ilfuruu faralyaal dadkooda gudaheeduu ku koobay iyo walcasabaati casabadii ayuu ku koobay halkaasay nimankaa degeen qolada labaadna dhegeysa iyaguna masahlada oo min ala'ima madaxyaal waxaa kamida alqaa'iliina ku hadle bixadami irfiin dawul arxaam dhaxalsiintooda la-aanta madaxda diinta iyo fuqahada waaweyn ee ku hadashay waxaa kamida maalikun baa kamida imaamu daarin hijra ninkii magaalo madiine laazime ku dhasay kula dhintay waa diinay imaamu maalik meelan madiinahayn inuu tago socodka way iska ilaalin jiray nafad ay timaado maxaan falaaya war aygu duuga madiina madiinaaay markaa imaamu daarilhijir ayuu ku aanbaxay kolkuu madiina munawara joogo kabana aan buu socon jiray rag iga fiican shaadkood baa meesha ku yaal buu dhihi jiray kab kor saari maayo kolkaa inuu kaba ku gashado madiina munawara ma ogolay saana laami uma ahayn dhulka carru ahaa marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam asxaabu rasuulillah wa minhum alkhulafaa raashiduun wa alcasharatu mubasharuun waahlu badri waahlu xudi waahlu baycati ridwaan wataabiciin lahum bixisaan yaa meeshaan ku socon jiray oo ku dhaqmi jiray kaba inaan ku qaata way igu edab daro bal haddaan raadkoodii heelaayo xagtaan saarayo ninkaas weeye ninkan imaam maalik ibni anas imaamu daarilhijra lala xabsin maayuu leeyahay washaaficiyu maxamed ibni idriis ninkii caalimka aha ee qurashiga ahaa ee nabiga la qaraabada ahaa ee banilmutlaq isaga waa reer cabdilmusalib ninkaas iduu ku tegey raximahuma allahu tacaala iyah labadaba ha u naxariisto dadkii eebba kitaabkiisa ku sheegay ahlu farad iyo casaba haddii la waayo bangiyaal la geynayaa buu leeyahay wa qaala bacdun culamo waaweyn qaarkoodna waxay ku hadleen bitawriifihim tawriifi dawiil arxaam raximku wuxuu saaxiibaa dhaxalsiintooda wa minhum raggan labaad waxaa kamida ehla dhaxalgeliya leh abuu xaniifa kamida haabit ibni nucmaan wa awalu aima asxaabtana waxaa ka soo gaaray caqligii alla u dhiibay buu ahaa wa axmed baa kamida shaykhulislaam walmuslimiin axmed ibni xambal shaykhulislaam walmuslimiin isaga kao dhan wuxuu uga daran yahay labada qole muslimka ama culimada u waaweyn muu labadiiba ka tirsan yahay idaa cudda alfuqahaa aqoon-yahanada axkaamta haddii la tiriyo fahuwa awaluhum odagoodii imaam axmed wey waidaa cudda almuxadisuun haddii la tiriyana fahuwa awaluhum kitaabka xadiis ugu weyn ee musnad la yihaa ayuu imaamku leeyahay goladan iyagoo xadiidka aada u yaqaan imaamu maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa iyagoo xadiidkana ka dhargay haddana muxadisiin laguma tiriyo fuqaha lagu tiriya laakiin axmed ibnu xambal shaykhulislaam walmuslimiin min almuxadisiin wa min alfuqahaa oday kama dambaysa wey raximahum allaahu ilaah labadaba ha u naxariiste taxaalaa kole hay maxay cuskadeen kolka qoladii hore xujadoodii waa baranay laakiin qoladaan dhaxal gelinayn xujadoodii dhagay wastadallu qoladaan dambe waxay daliishadeen biaahaarin raadyaal soo arooray qur-aan iyo xadiid ma aha athar wey dalad kutusinaysa calaa ana nabiya subanaha in sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye warafa nabiga waa dhexalgeliyey bacda dawil arxaam dad raxiima qaarkood ayuu nabiga dhexalkii geliyey goormuuse dhexalgeliyey nabiga inta cadami wujuudi waarisin mid dhaxla haddii la waaye afteeda oo meel warasati kamida aladiina warasada dhaxlayaashii dakarahumullah uu weyne xusay tacaala kolahayo fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku xusay haddii la waayey widowlarxam nabiga dhaxal siiyey min daalika asartaa waxaa ka mida qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yihi alkhaalu abti waarisu man qofu abti dhaxla allaa waalida lahu qof dhexla lahay qofkii qof dhexla oo farad ku dhexla ama asaba ku dhexla la waayo abtigaa dhexlaaya asartaasaa kamida asartu hadday sugnaan lahay warba waa dhammaan lahaa rawaahu tirmidi wa abu daawuud asarku xoog buu leeyahay min hadihi naxiyo markii laga fiiriyo sunankiibuu ku sugnaaday abu daawuud iyo tirmidi waa wariyey laakiin wa fii sanadihi dacfun ragga wariyey ee tirmidi abu daawuud iyo suubanaha u dhexeeya baa qaarkood aan la xujaysan karin halkaasay beeshay atarkaasay u qabsadeen iyagana saasay yidhaaheen kolka markuu saas sida loo kala saftayna barayna tarjiixu sameeyaan shiiku nin weyn araajixu min almadhabayn haddaba labada wada culamada ku tagtay ee ha la xalgeliyo iyaan lala xalgelinina labada ka culus wey araajix kan culus min almadhabeyn labadii wado ka midow araajixu kan culus oo min almadhabeyn labadii wado ka mida waa siday sheekha la tahay huwa waxa weeye midka rajaxan madhabu man qaala dadkii wadadoodii wey bitawriifihim xalsiintooda oo inay bangi iyo baytulmaal midka waa ka dhigaani waa rixin adiladi yaa bayleeda uu shiiku ku rajaxay min daalika waxaa ka mida ma waan qur-aanka laysku farin amaan sunada laysku farin qaraabada xariirinteeda qaraabada xariirinteeda waa amal weynan saalixa oo haddii lala yimaado lagu janno gelayo haddaan lala imanna lagu cadaab mudanayo kamaa qaala almawlaa jala jalaaluhu fii muxkami tanziilihi fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaطicuu arxaamakum ulaaika aladiina lacanahum allah faasamaahum wa acma absaara qaraabadii goynteedii kamaa qaala tacaala fii suurati الnisaa wataquu laha aladii tasaa'aluuna bihi walarxaam idan qaraabadii xiriirinteeda marba haddii laysfaray waa daliil weyn lagana fahmi karo laxalsiintooda laxalsiintana waa qeyb xiriirintii kamida banki haddii wixii la geeyo dadkay ula siman yihiin laakiin banki miyaa qofkaan dhintay ka naxas banki qofkaan dhintay muxuu ku darsamay qaraabo lama aha noloshu kuma dhaqaalayn jiri geeridiisii kama nixin wey alraajixu ka rajaxan meel madhabayni kamida huwa madhabu man rag wadadood baa rajaxan qaala yidhi bitawliifihim dawlarxamd xalsiintooda welidaa sidaa daraaddeed ba rajaxa kafiirun waxaad moodaa rajaca inuu dhigo rajaxa kafiirun rag badan waxay rajaxeen min alfuqahaa axkaamta raggi yaqaanay ka mida almaaliki iyo madhabkaa haystay washaaficiya madhabkaa haystay ila alqowli bay rajaxeen bitawriifihim dawla xalsiintooda qowlkii ah kaasay rajaxeen maca aimadiina ay ku tageen inaan la xalsiinin haddaad tira rajaca waa noqdeenna nabadu waa noqdeenna waa la dhihi karaa rajaca waa noqdeen maxaa jira labada imaam shaafici maaliki baa ku tegay inaan la xalsiinin markii hore taqliid ahaan labada imaam ayay raaceen markay nusuusta dib u dhuuxeenna waa ka noqdeen raayigii hore aimada kolkaas rajaca waa ka noqday iyo rajaxa waa dhihi labada rajaca waxaa noqday kahiirun in badan min alfuqahaa almaalikiya washaafica ila alqowli bay u noqdeen bitawriifihim xalsiintooda ku hadlay wadaalika sababka lianna dawi larxaam xilku wuu saaxiiba waa qaraabatin xigto walqaraabatu waxa qaraabo la yidhaahdana tajibu silatuhum xariirintoodii waa waajibta waliannahum qaraabada tarbituhum qaraabadii waxaa xigta bilhaaliki qofka dhintay raabidatu lqaraaba qaraabo xigtadeed ayaa ku xirta wa raabidatu lislaam arag laba wadan ugu yimaadeen qaraabanimadiina waa ugu xiran yihiin muslimnimana waa ugu xiran yihiin bikhilaafi baytilmaal baytilmaalka khilaafsan oo fa ina alhaalika qofka dhintay laa tarbituhu ka dhintay ma xirto bihaa baytulmaalkii ilaa alislaam waxaan ahayn os ugu xiran yahay male waana ogay sababka maxaa laga keeni jiray alislaamu waalwalaau wanikaaxu buuha kolkaa meeshii islaamnimaa bankiga u taa laakiin kuwaa nasabkii iyo islaamnimadii labadaba ziyaadatan calaa daalika arrinkaa waxaa ka sii badan annahum in culammada ay ishtaraduu shardiyeeno libaytilmaal baytilmaalka marka la dhaxal siinaayo waxay shardiyeen an yakuuna muntadiman inuu mid habaysan yahay hadduusan baytilmaalku habaysnayn wax la siin maayo haddana waxay shardi labaad waa an yakuuna alqaa'imu kan maamulaaya caleyhi baytilmaalka xaddilan muslim toosan oo shareecada ku hagaagsan waa inuu yahay galab gelab hadduu yahay ninka baytulmaalka xukuma wax la siin maayo shardi saddexaad walmushrifu kormeeraha caleyhi baytulmaalka kormeeraayana amiinan waa inuu qof aamina yahay khaain hadduu yahay jeebkiisa wax ku subanaya la siin maayo afar shardi kale wey wa an yunfiqa waa inuu bixiyo ama yunfaqa maalka baytulmaalka waa in lagu bixiyo fii masaalixi almuslimiin muslimiinta danahooda camatan guud ahaan inay dad gaara ka faa'iidaystaan ma ahe waa in jidad iyo ceelal iyo masaajid iyo madaaris iyo isbatallo danta guud in lagu qabta wey inin in aqal ku dhisaa maaha idan shuruudan afarta ah ee baytulmaalka dhaxalgelintiisii loo shardiyey baaba in la helaa ay adagta kol haddaan shuruuddiisii hore leelaynin meeshaan ay qaraabani ma jirto hala siiyada walaxaa baytulmaal yeelkiisa waa an yunfaqa waa in la bixiyo fii masaalixi muslimiina aamatan waqad takhallafat waxaa habsaantoo la waayey haadihi shuruudu shuruudaan markii horeba loo xiray waa la waayo lama hayo fatacayan waxaa aynoobay an yuwaraf in la dhaxal siiyo dawul arxaam raximka kuwa u saaxiibkaa badela baytilmaal ogaana kolka masaladii aasaaskii iyo gundhigeedii waa baranay xoolihii qaybintoodaan imanaynaa waa sahlan tahay taasi waxayna ku fududahay waxaa wax loogu qaybinayaa dadka ay ku soo dhowaadaan baa wax loogu qaybinayaa oo qofba qofkuu ku soo dhowaaday wuxuu qaadan jiray habaryal waxay qaadanaysaa waxay hooyo qaadan jirtay gabadhaada caruurta dhashay waxay qaadanayaan waxay gabadhaada qaadan jirtay walaasha ilmahay dhashay abtaa u tahay waxay qaadanayaan waxay walaasha qaadan jirtay waxaa weeye qoladan dawlarxaama qaybta la siinayo waa qaybtay qaadan jireen dadka ay ku soo dhowaadeen dadka ay ku soo dhowaadeen qaybtoodii bay qaadanaya saasay ku jeclanta guud ahaan waa arki doonaa gaar ahaana kayfiyatu tawriiti dawil alxaam dhaxalka qaraabada kuwa saaxiiba dhaxal siintooda habkeedii waxaa wey yuwarasuuna waa la dhaxal siiya bitanziilihim dejintooda lagu dhaxal siinaya manzilata man qof jegadiis ayaa la dejinaya ay adlow kusoo dhowaadeen dhowaaday nabul arxaam bihi qofka oo min asxaabi alfuruud dadkii fardiyaalkalaha kamida walcasaba casabadii kamida ayaa la siinaya oo fa yucdaa axaduhum dawlarxaam qofkood waxaa la siinaya maa yucdaahu wixii la siinayey muwarituhu kan dhaxal siiyey kan dhaxal siiyey isaga isku soo dhowaaday wixii la siin jiray alladii muwaridka u aglaa kusoo soo dhowaaday dawlarxaamka bihi muwaridka uu kusoo dhowaaday oo wanazala uu degay dawlaxaamkan mansilatahu qofku goobtiisii fariistay isjagadiisii yimid wixii la siin jiray baa la siinaya oo falow halaka hadduu dhinto halikun qof uuna ka dhinto an binti bintin gabartiisii gabarteedii aa joogto gabartiisii gabarteedii ayaa joogta gabartiisii ma joogto waxaa gabartiisi ay qaadan lahayd way gabarteedana qaadanaysa falow halaka halikun mid hadduu dhinto oo an binti bintin gabar gabarteed ka dhinto wabni ukhtin walaashiisaa dhashay arag labadaasaa qaybsanta coli maxaa jira haddii gabartan gabartii dhashay iyo wiilkan walaashii dhashay labada hadday joogaan maxay noqon lahay gabarta waxay noqon lahay in kaanat waaxidatan falaha nisfu walaashana maxay noqon lahay alukhtu maca albinti casaba aw maca albanaati casaba xooluhu meydkaas ka tegey laba islaag baa laga dhigaya gabadhuu dhalay nis bay qaadan lahay fardan bay ku qaadan lahay walaashiisna midka kaley qaadan lahayd tacsiiban bay ku qaadan lahayd marka hadduu hadda dhintay oo gabartiisii gabarteedii ay joogto iyo walaashii wiilay dhashay uu abti u yahay xoolihii labaa laga dhigaaya gabartiisii gabarteeda nisay qaadani waa qaybtii habarteed walaashiis wiilkeeda niskii kaleu qaadana waa qaybtii hooyadiis ay walaashiis qaadan lahayd saanay ku fududtahay kolka qofkay ku soo dhowaadeen awal baad soo ogaatay oo waa ahlu faral ama waa casabo waxaad siin jirtay baad kuwan siinaysa falow halaka haalikun can binti bintin wabni ukhtin fatarikatu hantida uu maydka dhintay ka tegey baynahumaa labadaa loo qaybina ansaafu nus nus aa loo kala siinaa falibinti lbinti gabar gabarteed lahaa annisfu bar lahaa liannahu niska waa miraahu ummihaa hooyadeed xalkeedii wey walibni lukhti wiil walaashiis lahaa annisfa bar miraaha ummihi hooyadiis oo meydka la walaala xalkeedii wey id low halaka halikun hadduu qof dhinto wataraka bintan wauktan uu ka tago lakaana almaalu xoolaha baynahumaa dhexdoodu ahaan lahaa nisfayni isla simid iyo kala daraso waliana furuuda albinti gabar faralkay wax ku dhacaso annisfu waliana furuuda albinti gabar farda albinti gabar faralkeeda annisfu wey wa farda alukti walaal faralkeedna annisfu wey walow faradna haddaan kaana shaqiiqatan inay maydka oli habar lahayd wa kaana ma macaha asul la jiray bintu akhin walaal gabartiis eeday u tahay liabin aabbo lam yakun libintilakhi shay-un isma xijaabaysid liana man adlat bihi ninkay gabartan kusoo dhowaatay oo walaal aabba aha wa walaa kulli abin maxjuubun bishaqiiqa shaqiiqadaa lagu xijaabay oo iyadoo casaba noqotay wa tabqa tarikatu tarikadii waa hari waxay ku haraysaa bayna binti ilbinti gabartii gabarteeda iyo wabnil ukhti walaal gabara wiilkeed nisfayni kala baraso haakada sheekha fiiri soo kuu tilmaamay undur shakla rakmi waaxid shakligan yaree dhowaan fiiri korkiisana rakmi waaxida been qawseyn ku yahay kolka binti binti iyo binti ukhti shaqiiqa iyo binti lakhli ab saddexdaanuu yiri laba xoolihii u qaybiyey binti binti nisay qaadatay binti ukhti shaqiiqa niskii kaley qaadatay waa qaybtii hooyada qaadan lahay bintu akhin liabin dhibic alla kor saaray afar madow sifir alla kor saaray hal uma harin kolkii horeba wixii labaa looga dhigay tanoo kale ahlu furdi mustaqrigaa la yihaah xoolihii iyo waxaa isku jimoobay ahlu faradki kolkay labadii hore midba mis qaadatay bintu akhin liabin dhibica korfusha ibla xilma heleysi shakigaas waa ogaay mas'alatan ukhraa mid labaad qabso haalikatun naag dhimato can binti ukhtin walaal gabarteedii ka dhimatay walaasaasoo shaqiiqatin odayo habarba la wadaagta wa binti ukhtin liabin walaal abba la wadaagta gabarteed iyadana waa joogta wabni ukhtin liummin walaal hooye la wadaagta wiilkeedna waa jooga dadkan yaabuu leeyay naagaa dhimatay waxay dhaaftay walaasheed la odiyo habara gabaray dhisi kow walaasheed la aabbaa gabaray dhashay laba walaasheed la hooyaa wiilay dhashay saddex iyo waxay ka tagtay waa binti camin adeer gabartiis adeerkuna waa shaqiiq oo aabbaheed oo odayo habal ma la wadaaga se wax lagu qaybina fa libinti lukti walaal gabarteed waa walaal gabarteed waxaa u sugnaaday mukhtarii ashaqiiqa ee meydka dhintay odayahaba la wadaagtay annisfa xoolaha barko waana miraasa ummiha hooyadee ay ku soo dhowaatay dhacalkeedii wey allatii hooyada ay nasala degtay mansilataha jagadeeda way bintul ukhti walaal gabarhkeed lil abi waxay leedahay assudus lix meel meel bay leedahay waa takmilatu thulusayn kolkaa markay tii nis qaadatay tana sudus qaadatay suluusaan bay qaateen wahuwa miraasu ummiha hooyadii dhaxalkeedii allatii hooyada ay nasala degtay mansilataha jagadeeda walibni ukhti lummi hooyo walaasheed wiilkeedii asudus buu leeyahay waana farda ummihi hooyadii walaga um ogaatay sudus buu leeyahay markuu mid yahay fain kaanuu agtara min dalika fahum shurakaau fii sulus walibni ukhti lummi hooyo gabarteed gabartaas wiilka asidisu waana fardu ummi hooyo isfaralkeedii walbaaqi inta hartay casabada arag li binti ilcami shaqiiq adeerkii aabiyo hooyo la wadaagay yaa iskale ilaa isagaa casabaynaa haddana gabartiisaa qaadanaysa waa nasiiba muwarisiha kan dhaxalgeliyey adeera ay ku soo dhowaatay ee waa waabaa qaybtiisii wey alcaasib ee casabaynayey fahuwa alcammu haakada undur fiiri shakla raqmi idnayn raqamkaan labaad arag dadkaynu sheegnay oo afar qolo ana sida loo safay arag bintu ukhtin shaqiiqa kow binti ukhtin liabin binti ukhtin liumin binti cammi lishaqiiq kolka saana wax loogu qeybiyey kolka dadkan arag fardigooda lix wey lix baa xoolihii laga dhigay kolkaa ukhtadii shaqiiqada ahayd gabarteedii saddexay qaatee lagu kordhigay adag saddexdii kale midba unu qaatay oo binti akhliab waa sudis ibni ukhti lu-um waa sudis binti camshaqiiq asagow sudisay qaadatay laakiin tacsiiban ayay ku qaadatay kuwaasna ahlu faranuhu yay ku qaateen sharxa dhegeysa kolka falmas'alatu kuwaan afarteen wax u qaybinay mas'aladeeda min sitati lixay ka imaani sababkuna waa liwujuudi sudus sudusaa ku jira fiiha fi lmas'ala aa sudus ku jira fa nisfuhaa lix midkeed halaadatun waa saddex libinti lukhti walaal gabarteedaa leh ashaqiiqa wa sudusuhaa lix u sheeg waaxidun waa mid libintu lukhti liabin walaashii la aabbaha ahay gabarteedii yaale kolkaa isla dhan labadoodii takmilatan waxay isla buuxiyeen asulusayn oo saddexdii qaadatay tanna u afar xaggaad martay hulusaankeedna afar wey wasudusaa waaxidun libni ukhti ummi iyaale walbaaqii sudus baa halay wahuwa waaxidun libinti axmi shaqiiq acasabannima kule masalatun ukhraa mid kaloo saddexadna waa haliku nin dhintay an binti bintin gabar gabarteed ka dhintay wabni ukhtin walaal wiilkeed ka dhintay shaqiiqatin maydka loodiyo habara wabni uktin liumin wa binti akhinaa ku darantay liabin falibinti albinti gabar gabarteed waxay leedahay annisfu bar miraasu ummiha hooyada dhacalkeed allatii ay nasala degtay hooyada mansilataha ay dagadeedii degtay walibni lukti walaal wiilkeed wuxuu leeyahay asaqiiqati odii habal meydka la wadaagtay annisfu bar wa faru ummihi hooyadii faralkeedii wey allatii hooyada uu nazala wiilkaan degay manzilataha jagadeeda walaysa libni ukhti ummi hooye walaashee walaashii hooye ku walaalowday wiilkeedii shay un male sababkuna lianna ummahu hooyadii allatii hooyada uu nasala manzilataha degayda hayru waarisatin mid dhexlaysa wey oo maxay ku weyday lixujbiha waxaa lagu ooday bibinti sulbi gabar gabartiisa kama ana bintal akhi liaabin walaalkii aaba la wadaagay gabartiisii laysa lahaa shay wax male liana man ninkay adlad bihii kusoo dhowaatay oy fa nasala tagtay mansilatahu jagadiisa wahuwa alakhu liaabin walaalkii maydka aaba la wadaaga wey maxjuubun bisaqiiqa saqiiqadaa lagu xijaabay haakadaa warkiina waaba kana undur dhow sakla raqmi talaata sakligaan dhuuban ay labada ku taalfiir binti bintin iyo ibni ukhti saqiiqa labadaana xoolihii qaadatay maalkii dhammaantiisba laba islaagaa laga dhigay gabar gabarteed nisay qaadatay saqiiqa wiilkeed nisuu qaatay ibnu ukhti liummin taasaa lagu xijaabay binti binti oo meeshii binti sulbi timid dhibica la korsaaray saaray binti akhin sidoo kale dhibica la korsaaray saaray meeshaan waxma yaalan kolka dadkaasaa ah xoolihii qaatay falmasalatu sharax dhegeysa mas'aladan oo dadkaan hadda aan dhegnay sheegnaya in isnayni labo ay masalada ka asixi liwujuudi nisi afihaa ku jira oo fanisuha laba barkeed waa xudun wey libinti lbintiyaale liannahu niska waa miraasu ummiha bintulbinti hooyadeed qayrteedii wey walibni ukhti shaqiiqa walaashii meydka shaqiiqada lahay wiilkeedii anisiyuu leeyahay waana waaxidu miraasu ummihi wey alukhtu shaqiiqa misay qaadan lahay walaysa libni ukhti lummi shayun wax male gabartaa xijaabtay lianna ummahu hooyadiisba allatii hooyada uu yanzilu wiilkan degay mansilataha degadeeda maxjuubatun waa la ooday bidinti sulbi dhabar gabartiisaa lagu ooday haddana tanaa jagaday timid walaysa uma sugnaanin libinti lahi walaal gabartiis biabin shay un waxba lianna abaaha gabartan adooge alladii aabbaha ay adlad bihi kusoo dhowaatay ay wanasala degtay mansilatahu jegadiisa isba maxjuubun waa la afreebay man maha goobta bishaqiiqati waa lagu afreebay kamaa taqadama sidii horumartay mas'alatu luqra sheekha masalooyin macaan badan oo fudayd badan uu naga dhalgiyey beriga khayr naas mas'alatu luqra mid kal labaatan oo afraad haaliku nin dhintay muxuu ka dhintay khaalatan habar yar iyo axmatan eedo falow yaxsan ma jiraan habaryartiis iyo eedadiis labadaas falilkhaalati hulusu marka in la fahmaa loo baahan yahay habaryartan sulusaa la siiyaayo leh waxay timi habaru walad weyday walad waladkii weyday walaala tacaduda weyday sulusay qaadan jirtay maho iyadana suluskii meeshay timi walaasha intay qaadan lahaydi marka arag habaryar wey haalikun qof dhintay muxuu ka dhintay khaalatan habaryar waxamatan eedo camadana may qaadato wixiisoahay way xasabanimo u qaadato fariil khaalat waxay leedahay fariil khaalati waxay leedahay asulud saddex meel meelay leedahay liannahu suludka miraasul ummi waya dhacalkeedi allatii hooyada oo walaasheed ay adlisnaha kusoo dhowaatay ay wanasala degtay mansilata cabooskeedii weli amati eeda waxay leedahay asulisaan albaaqiyaani liannahumaa miraasu man rabbihi wahuwa alabu casaba ma noqoyn eedadii casabay noqon walaalkeed oo maydka dhalay ay goobtiisii timid idan xoolihii maydka oo dhan saddex qayboodaan laga dhigay habaryar hilibkeedaa la siiyey labadii kale ciidda casabaysii warkidinku ku dhagey haalikum mid dhinto khaalatan habaryar maxamatan eeddo falil khaalati habaryar lahaa assuris saddex meel meelaha dabada liannahu dunuudka midaasul ummi hooyo dhacalkeedi allatii hooyaay adlad habaryar kusoo dhowaatay bihaa hooyada ay wanasala degtay mansilataha goobteedii degtay welilcamati eedalahaa oo asulusaan sulusaanay leedahay albaaqiyaani hore sababtuna liannahumaa sulusaan waa midaasu man qof dhacalkiis wey ay adlad eedda kusoo dhowaatay bihii qofka wahuwa alabu aabihii maydka dhalay iyadana walaalkeeda haw waalabu aabana caasibun xabuu casabeeya yarisu wuxuu dhaclaa ma abqatil furun ahlu farad waxay reebeen uqata haakada warkana waafida undur waxay ogtaa saki raqmi arbacafin khaalatun amatin labadoodii wa hantidiina waa kaa saddexa laga dhigay jadwalka korkiisa aa saddexdii la dhigay ama masaladii ka ansaxayso kow habaryasa sulidkeedii saddex sini jeed un way waakaas waa lagu kordhigay eedadii labadii kale ay qaasacsoba wa filmas'alati mas'alada min talaatati saddexi kaasixi liwujuudi hulusayn hulusayna la helay fiiha fi lmas'ala wafasulusuha halaasa huludke wahuwa waaxidu waa mid bilkhaalati habaryaraale liannahaa habaryarta bimansilati ummi hooye sagadeeday joogta alatii hooyada ay agla kusoo dhawaatay habaryar yaa hooyada ay wanagsala degtay manjilataha jagadeeda wa tulitaaha saddex labadeed tulis wahumaa isnaani waa labo lilcamati eedaale liannahaa eedo bimansilati abi aabba booskiisa joogta alladii aabbahay ablad eeda kusoo dhawaatay bihi aabbaha wahuwa aabbuhuna xaasibun nin waxaa dhan wada qaadanayo yaxiisu wuxuu koobaa maa wixii ay abqatul faraay faramyaal afartaasuu kale nagu filan dembiyaas kolka arrimaa dhawra baa sheekha khayr laafiye uu nagu baraarujinayo oo tawiin dawla xamtaabic wa dembiyaas baraarujino adi laa yuwaraf lama dhaxalsiiyo iska jir xatifo intayna qaaday oon dawul arxaam soo dhaweynay haddana meel ahlu faral iyo xasabo ay joogaan allaha imaa inaan leenahay adinka iska suura meelaan dad joogin alkhaalu waarisu man laa waarisa lahu wax qaraabo ah oo fardi yaxsabo maydka ugusoo dhawaada haddii la waayo aad sugaysiin laakiin iyagay labadaas joogaan haymaynaan len alif waxaa wey laa yuwaras lama dhaxal siiyo dawul arxaam qaraabada aan ku jirnay maca wujuudi saaxibii faarubeen faral qof leh oo jooga macad dawul arxaam maya aw caasibin qof xasabayna min ismaya liana albaaqi wixii hara cani ilfuruuc faradyaalka hara yuraddu waxaa lagu naqaa calaa asxaabi ilfuruuc dadkii faradka lahaa korkoodaa lagu naqaa xataa laa yabqaa shay-un ilaa shay uusan harin ilaa an yakuuna inuu ahaado maahe saaxibulfardi qofka farad kale axadi zawjeyn laguma naqo waraddu calaa ahli ilfuruuc hayra zawjeyn labadaa isqabta wax laguma iyaga ilaa an yakuuna inuu naqda maahaane saaxiibulfardi faralka qof kale axada zawjay labadii isqabtay mid ahaa waxayna idin goortaas yuwarras waxaa lala cawsiya dawul arxaam qaraabada kuwuu saaxiibka ah oo falow halaka wabilamhilati tatabixu lashyaa kolka miisaan lagu siiyo u warka caddaana falow halaka haalikun qof hadduu dhinto an akhin walaal liumin hooye la wadaaga aw liabin la wadaaga ayuu ka dhintay waxanxmadin eedo xaga tarikata ayuu koobaya kulluhaa dhammaanteedna walaysa lilcama eedda male walaysa lilcama eedda shay-un male liannahaa eedda min dawil arxaam min dawil arxaam ayay kamid tahay walam yabqa mina tarikati ma xoola ma harin ay tuurisuun oo walaalkii laabka ahaa baa cataba noqday xoolihiina wada qaatay akli umina waxaa la siinayaa soodis marka lix laga dhigo oo akli umin dadkii xijaabayay ma ma joogaan meesha alaslu walfaacu ma akli u xijaaba ma joogaan lixdaa xoolihii laga dhigaya sadiskiisu qaadanaya shanta kale walaalkaa baah la wadaaga baa qaadanaya eedadii saalli hawaaye maxaa jira waxsabaa meeshii taas iyo ahlu faral wada jiro akhli ob ahlu faral wey akhli ab casabo wey labadii golaan lahaya ee daraalle ahaa walaysa lacmatu shayin liannaha min dowla cam walad yabqa mina tarika xoriyika maharin maa tuwariduhu waxay dhacda wey kamaa waxay lamid tahay sawalaka haalikun qof hadduu dhinto an umin hooyadii waahlu farada iyo wakhaalatin habar yar maxay imaanihe qofkay kusoo dhowaan laha joogta faina almaala min ummi hooyaa fardan kule wa raddan naqad walaysa alkhaati shay oo hooyaa joogta marka hooyadatan wax la jooga male markay sulus qaadan jirtay xolii saddex qaybood baa laga dhigaya sulus bay fardan ku qaadanaysaa labada kalena taxsiib ma aha raddan bay ku qaadanaysa iyadaa lagu naqayo habar yarna oo walaasha macay hooyasiisa halaas laakiin goobta wax kumale kama low halaka haaliku isagoo qof dhintayo can ummin hooye iyo wakhalatin ku habaryarka dhintay faina almaala xoolaha lilummi hooye keligeedaane fardan oo tulisa waradan labadii kaloo naqida walaysa lilkhaala habaryar uma sugnaanin shay-un waxba ama low halaka halikun balse haddii uu qof dhinto can zawjatin wa binti akhin naagu qabuu ka dhintay iyo wa binti akhin walaalkiis gabadhiisa bintu akh baan noqotay dawularxaam zawjadii ahlu faral bay noqotay faina lizawja waxay leedahay arubac afar meel meel bay leedahay fardan fal baaqi inta hartay iyo bintilakhi baale liannaha tanjib waxay degaysaa mansilata abiiha adooga jagadiisii wahuwa caasib wuu wada qaadan lahaa yaxuusu wuxuu koobi lahaa maa tabqa alfuruud faradyal waxyaambeeyow laf dawl arxaam waa ogaatay taasi iman maayaan goobta hadday joogaan ahlu farda nacsaba jiro laba waxaa wey lagu narxaa saxiibka kuma saaxiibaha cinda ijtimaacihim iyagii hadday kulmaan wax qablameen meesha iyagaa isugu yimid see la yeela yundar ilayhim waa la daymoona waa lagu ilnaqaa waxaa loo fiirina wakaanahu iyagoo alarxam alwarahatu asliyiina aw sidii iyadoo waraha asliyiina ay yihiin aa loo fiirina min asxaabi alfuruud iyo walcasabaad iyagaa markii xijaaba arag oo ofalacla midka kore oo meydka u dhow waa abtigii hooye la dhasay yaxdu ibnagarma xijaaba falaclaa ka kore xajibulagna ka hooseeyu xijaaba wasaqiiq midka meydka la dhasay oo waa walaashii habayarsi oo kale yaxjibul ab abu xijaaba marka sidii ay isu xijaabi jireen kuwa baa iyagana markay bataa lagu maamulaya zawla raxmi cinda ijtimaacihim yuunayu ilayhim waa la dhowra wakaanahum ulwarasa iyagoo dhaxlayaala alasbiyi ee asalka ahayo min asxaabi ilfuruudi walcasaba kamid ahaa falacallaa ka kore yaxjub aladnaa ka dhow yaa ka dheer ijaaba fashaqi shaqiiqi yaxjubu ab iyo ijaaba washaqiiq yaxjubu ab maxaa lagu wada washaqiiq yaxjubu lab xijaa shaqiiq walaalkii meydka aabihii hooye la wadaagay aabbasaas xijaaba aabbamaan xijaaba aabbaman xijaaba santaan xijaabin aabba ku jirto waataan iri alwaalidaan labada wax dhashay aabihii hooye wa zawjaan labada isqabto oo walada sulbi ilmaha meydka ka soo go-ay ii iyo gabarnidu yahayba shanta lama celiyaa la yihi waa la cadaadin karaa laakiin lama celin karaa goobta kolka wa shaqiiq iyo xajiba shaqiiq waa walaal maysi la wadaagay abi hooyo abu ijaba aabahana liabina u wadaa kolka alabtaa ka qaldan waxa waaye washaqiiqu yaxjubu liabi waxa weeye walaalkii abi hooyo maysa la wadaagay walaalka aaba keliya la wadaagay wax isaaba marka waa qaldan madbaciya maxaa jira shaqiiq aabbaa dhalay sis xijaaba meel aaba jooga shaqiiqba imaamay midnanima uu kusoo dhowaaday wax lama dhaxlo kolka aliftan baad iska tiraysaan hadday idiinsan tahayna waa khayr wasaqiiqu yaxjubu liabin akhli ab ixjabow wa cinda tasaawi hadday sinmaan dawlaxaan fi daraja ay darajada ku sinmaan iyo walqurbi dhowaan yatasaawowna waa ekaanayaan fi lirfi xalkii bay ku ekaanayaan oo falaa yufadlan la fadlili maayo bacduhum qaarkood bacdan wayakuunu wuxuu ahaada lidakari ka lab midlu xadiluntayay gabadhadii dheeftood buu yeelanaya mihaalu daalika arrinkaas mihaalkiisii waxaa weye haaliku nin dhintay wuxuuna ka dhintay can binti bintin gabar gabarteed wa can binti binti bintin intay ka hoosaysaane can binti bintin gabartiisii gabarteed waa tana wa can binti binti bintin gabartiisi gabarteed gabarteed imaan maysa ta tana xijaabto ka dhow aw ibni binti bintin falmaalu libinti lbinti yaala waxdaha keligeed wali walaysa uma ahaanin libinti binti lbinti gabar gabarteed gabarteed walaa libni binti bintin binti walaa libni binti binti lbinti axmal lee liana albinta aclaa daraja waa ka koraysa walaclaa qofka koreeya ee meydkii ag taaganna xajibul ladnaa yaa xijaabaaya midna waa koreeya asalka salaaladii laga soo jooga midna waa dega hoosu yimi kan hoos tegay ka koreeya xijaaba wa mithaalun aakhar mithaal labaadaa kale haliku dhintay can binti akhin shaqiiqin walaala odaya habare gabartiis ayuu ka dhintay wa binti akhin laabin say u xijaabta arag falmaalu xoolaha libinti shaqiiq walaalka maydka odaya habarlaa gabartiisa xoolihiile walaysa libinti ilakhi walaal gabartiisii liabin aabba meydka la wadaagay shay-un male lixujbi ilakhi shaqiiqi liabin walaalkii shaqiiqa ahaa axijaabaya kii aabbaha la wadaagay faman nazala mansilatahu goobtiisa qofkii degaana yakuunu wuxuu ahaanayaa bimansilatihi jagadiisii u ahaanaya fil irti dhaxalka iyo awal xirmaani hoojinta goobta laga burina qofkii soo dhowaaday biwaarisin qof wax dhaxlaa qofka ku soo dhowaaday warisa isna waa dhaxla waman adlaa qofka ku soo dhowaaday bikayri waarisin mid aan wax dhaxlay qofka goobta ku yimid isna laa yarisu waxba dhaxli maaha misaalkii kaman halaga qof dhintay oo kalaba muxuu ka dhintay can binti binti ibnin yuu ka dhintay wiil gabartiis gabarteed wabni ibni bintin dadkan waa darajo sima yihiin laakiin midna wuxuu ku soo dhowaaday gabar waxa weye odagaan dhintay wiiluu dhalay gabaruu dhalay iyo odagaan dhintay kaman halaka qof dhintay can binti binti ibnin dadkaan cusabo can binti binti ibnin wiil gabartiis gabarteed wabni ibni bintin gabar wiilkeed wiilkiis gabar joolaa xoolaha leh sababta wiilashan dambe gabaray ku yimaadeen sooma falmaalu huna libinti libni yaale walaysa libni ibni lbinti shooyin waxba fa inahumaa labadooda wain istawaya haba sinaadeene fi darajati xagga nasabka ha ku sinaadeen id kullun minhuma mid la arkaba wasala waa soo gaaray ilaalhaliki qofkii dhintay bidarajatayni laba buunduu ugu yimi taas waa ku siman yihiin hayra ana binti binti libni qof wax dhexlayo kusoo dhawaay qof wax dhexla oo qofkay meydka ugu timid waa wiil meydka dhalay kolkaa wiil meydka dhalay gabaruu dhalay ee gabartaanus laakiin wiilkan kale waxaa dhalay gabar meydka dhalay wiilay dhashay a dhalay marka kan meesha wuxuu ku yimid id kullun mid la minhuma labadoodii ka kamida wasala waa soo gaaray ilal halikii qofkii dhintay bidarajatayni laba buntu ugu yimid hayra ha yeeshe anna binta bintilibni wiil gabartiis gabarteed qad adlad waxay ku soo dhowaatay biwaarisin qof wax dhaxlaa oo wiila fawarisad waa dhacashay wa amaa ibnu ibni lbinti gabar wiilkeed wiilkeed wuxuu ku soo dhowaaday adoogiis oy gabar keentay adoogiisa ma dhaxalka ku jirin adoogiis dhaxalka kuma jiro dawlarxaam wa gabartaada wiilkeeda waa dawlarxaam dhaxal kuma jiro laysa minha lifurun walaa min idanka ku soo dhowaaday maka sii darno wa amaa ibnu ibni lbinti faqad adla wuxuu ku soo dhowaaday bikayri waarisin midaan wax dhaxlaynin falida sidaas xunkeed lam yarid wax ma dhaxlaayo maxaa jira lianna ibna alibni waaridun waa dhaxlaa wa amaa ibnu lbinti falaysa biwaarisin mid wax dhaxlaa ma aha wallahu aclam